wa ficl lmacrufi baabu ficl lmacrufi wanaag falow sheeyan baabay waliftaari baa liftaari badiyaw yan baabay min alkhayri kheerla badiyaw fi shahri ramadaan ramadaan bilis kheerla badiyaw yan baabay waziyaadati baabu ziyaadati ziyaada yan baabay fi dalika almadkuuri madkuurkaas kaase la kordhiyaw fi lcashri tumunki alawaakhiri dembe minhu min ramadaan kumid la kordhiyaw yan baabay bab ljawdi sakaawnimo yen baabay wa ficl lmacrufi wanaag falawsha yen baabay waligtaari baawligtaari badiyo min alkhayri kheer labadiya yani fi shahri ramadan biramadan dhatiya kheerka labadiyaw yen baabay waziyaadati sii kordhiyow yen baabay min dalika almadkuuri madkuurkas la kordhiyow min aljawdi wa ficli lmacrufi walikrahi min alkhayri e eh. la ziyaadiyow la kordhiyow baabay fi lcashri tumanki dhahdiana la kordhiyow cashridi alawaakiri dem minhu min ramadan ramadan kumide ruya may luriyey an ibni cabaasin cabdllahi bn cabas radi allahu taala canhuma qaala cabdllahi may ka golay kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may haaday ajwad annaasi dadkaki onayo yani waa kay degdego badan yahaadi ay aktar annaasi dadka kaanka badan yahaadi juudan wasakaan sakaawnimada i juudnimada heshe yani kainka badan yahaadi wakana ajwada ma yakunu rasuulka wal yahaadaw kaanka badnaasho badan yani wa kay xaasilan ki xasal aw xaasilun ki xasal iyo haadi fi ramadaana ramadan fise ki xasal iyo haadi xiina waktigi yalgaa jibriil jibriil lakulum ahu rasuulka lakulum wa kana jibriil jibriilna may haade yalgaa huwa jibriil ini lakulum ahu anabiya nahu lakulum aw ahaadi fi kuli laylatin layla kasta lakulum aw layladaasoo min ramadaan ramadaan kumid e fa yudaarisu huwa jibriil ang meeriyaay jibriil yani huwa anabiy alqur'aan ang meeriyaay fala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may xiina waktigi yalkaa jibril jibril hu anabiya nabo lakolom hajwadu ki degdego badan bilkayri khayrka degdego badan yahaan min ariixi dabeelku degdego badan riixdaas oo almursalati lidiray mutafaqun caleyhi hadiskana mutafaq wa wacan ibni cabaasin cabdulahi bin cabas radi allahu taala canhuma mayl ka uriyey qaala cabdulahi bin cabaasin ninka gooli kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may haaday ajwad annaasi dadka kan un degdego badan yahaadi ey aktar nnaasi dadka kan kabadan juudan sakaawnimadi wa sakaan sakaawnimadan kabadan yahaadi wa kana ajwada ma yakunu wa kana ajwada akwaanihi akwaani nabiy nabag ahaanshadiiska nka degdegow badan fi ramadaana haas yani wa kay xaasilonki xasali fi ramadaana ramadan fiisi hasali yahaadi wa kana ajwada ma yakunu wa kana ajwada akwaanihi akwaani nabiy nabag ahaanshadiiska nka degdegow yani nka degdegow badan ama nka sakaaw badan xaasilun ki xasaliyaadi fi ramadaan ramadan fija ki xasaliyaadi ramadaana eed walan guuray isakaaway rasuulka xiina waktigi yehaadi weli yalgaa jibriil mucalimsha jibriil lakulamo oh, hu anabiya nabag lakulom jibriil marki lakulama welib eed kheerkan kadegdegaay sakaawnimad eedan siyaadiyay wakana jibriil jibriilna mayhaadi yalgaa huwa jibriil ini lakulama hu anabiya lakulama fi kuli laylatin amiin kasto dhadiya kalakulama layladaasoo min ramadaan kumida fa yudaarisuhu jibriil meryaay huwa nabiya naba ang meeriyaay la sharbiyay alqur'aan qur'aanka ang meeriyaay ang meeriye dhugumsadee hadina rasuulka yani akiye jibriilna dhugumsadee taasa walay mudaarasu aha fala rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha may haaday xiina waktige yalgaa jibriilu jibriil annabiya lakulama rasuulka may bahaaday ajwadu ki degdegow badan bilkhayri khayrka degdegow badan yahaadi min ariixi dabeel dhong hata ku degdegow badan riixdaas oo almursalati la diray dabeel oo la diriisadin degdegaas rasuulka ku degdeg badanaayo a si khayrkan kadegdega jibril marki lakolon mutafakun alayh adirkana mutafakun an caiشhata radi alahu taala canha kaalad caiشha may kagolay kana rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahay rasuul she may haaday ida dakala alcashru tumon hadii galan tumon kademb hadii galan acya nabiy nabog noolayay alaila aminka noolayay waikada nabiy nabog buraarijiyaay ahla ahla nabiy nabog helshe buraarijiyaay washada nabiy nabog hiraay almisara hoos gundishayna doorkisadaa hiraay waay kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka mahad ida dakala alcashro tomon hadi gal tomonka dembe oo min ramadaan kumide ahya nabiy alayl haminka cibaado ka noolaya tomonka dembe haminshaon cibaado ka noolaya monduraan waigada nabiy nabo buraarijaay halawala nabiya buraarijaay washada nabiy nabog idaay almizara oo kuntusheena hilidaay kinaayatan yani waa ka maybuaha cibaadada hanjeerado cibaado hoos yatusiyaas hoosrido mutafakun aleyh adeeskana mutafak nahyi reebo iyo embaabay an takadumi ramadana ramadaanka lahormaraw shay la reeb bisawmin lakula hormaraw bacda nisfi shacbaan shacbaan markiniso bacdisha ilaa limang maahin wasala hariiriyaayo husoonkasay limaagi lahariibi maagi lahariiriya qablahu qabla nisfi niska hortisaadi lahariiriya o waafaqa waafagaw caadatan caada lahu liman manka adilay waafagaw bian kaana ini aado caadatuhu caadatu man manka adidis haatay sawma lisniin isniin soonshe walkamiisi wa sawma alkamiisi haatibwa fa waafaqa waafagay hu sawma lisniin rid waafagi oo kale bua baabunahyi hada kan baabunahyi reebow yen baabey can takadumi ramadaana ramadan kula hormarow shay la reebiyen baabey bisawmin soonla kula hormarow la reeb soonka bacda nisfi shacbaan shacbaan marki niso badishe marki shacbaan liska deer bacdishe soonla kula hormarow la reebiyen baabey yani ilaa liman sooma kormaahin wasala huwa man ka hariiriyaayo hu soonka suge hu sawma nisfi sawma nisfi la hariiriyaayo bimaadi la hariiriya qablahu qabla nisfi nisk hortisaali oo shacbaanka nisyay hore iya walha soomay tuma ishantiya hore iya walhaka soomay tuma ishan dahay tumang isado tuma i afar oo kale soomay tuma ishanna soomay tumang ili magdugin hora ankadari halinko ka kadari kaa soomo kore lilay laakin lanka hordhaan sunahan sooman oo shacbaan marki nisoowilay bilaaway soon ramadaanka la hormare taasa la reebi wa oo waafaqa huwa manka waafago oo waafaqa sawmuhu o liman maahin waafaqa sawmuhu sawmu ma manka soonshay waafagay caadatan caado waafagay caadadoo lahu liman manka lay ama soonka oo markii shacbaan nisowya soomahay laakin caado horaan laha aya waafagahay wadalika musawarun kiilu suureeya caadadeeda mayli ku suureeyay bian kana caadatuhu caadatu man manka caadidis ini haatay sawma alithniin ithniin soonshe haati walkamiis wa sawma alkamiis kamiis soonshe haati caadidiisa may haysha isniini i kamiisa horaan sooma jari soo reed fa waafaqa sawmuhu sawmu man manka soon shay waafagay hu sawma ithniin walkhamiis waafagireed soon shay oo bacda nisfi shacbaan usa soomahaye may waafagaaye soonka isniin i khamiisa waafagaay kaa sooma kore lilay waan abi hurayrat an abi hurayrata radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiy naomay ka koray laa yataqadamana axadukum axadkin ay la hormarnay ramadaana ramadaan bisawmi yawmi maalinta soon shay la hormarnay o yawmayni bisawmi yawmayni lama maalin soon shay kula hormarnay ilaa an yakuna rajulu rajul hadii ay imaayin rajulkaas oo kaana rajulu yasumu soomay sawma sooma rajul isoomaay fal yasum isoomay dalika alyawma yoomkaas kaasa isoomay mutafaqun caleyh a yani nabiy sala allahu alay wasalam qaala nabiy naw may ka golay laa yataqadamana axadukum kookin ay la lahormarnay ramadaana ramadaan ay kula hormarnay bisawmi yawmin maalintoo soonsha ay kula hormarnay o yawmayni bisawmi yawmayni lama maalin soonsha ay kula hormarnay oo markii ramadaanki bahadhowi oo markaasay la soon bilaawo soom sune sooma kalku yani diiday may welay may faday ramadaanka adoo faraxsanta markaasay soon hilowsanta galo lafade laakin wooba ramadaanki bal maalan ilama maalan horkisa soomti adoo soomki ba kadaalilay ramadaanki galaasaasa la diiday ay ka hormarnay wa laakin ay lahormarnay ramadaana bisawmi yawmin o yawmayni bisawmi yawmayn ay kalahormarnay ilaa an yakuna rajulun ilaa an yujada rajulun rajul hadii la helmaaka yakuna wa ila an yakuna rajul ila an yujada rajul rajula dilelma rajulkaas oo kaana rajulu rajulka haaday yasuum huwa rajulka ki sooma haadi sawmahu almuctaada soon shay oo lang aada lahay sooma haadi soon hodhaan lang aada lahay sooma ho bei maayin markaasay fal yasum huwa rajulkaasi soomoy dalika yoma yoomkas kaasay oo caadada lahay khamiisti iyo isniinti maalintoo soon horta bahayti taasi soomoy laley soon hadda bilaawa la diiday maanaa mutafakun alayh wacan ibni cabaasin radi allahu taala canhuma qala ibnu cabaas may ka golay qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may golay laa tasuumu un soonte qabla ramadaana ramadaan hortis un soonte sumu sooma liruyati ruyati ramadaan wafdiru afra liruyati ruyati ramadaan fain xaalat hadii kala dhaha idi dhagalo dunahu duna alhilaali hilaali ramadaan dhahadis hadii hayaabatun saxaaba dhagalo fakmilu kamila talaatiina sodon shacbaan ay yoma min yoomin kamila awa tirmidiy tirmidiy adidka uriyey algayaabatu bilin lmucjamati wabilba lmusanati wabilya lmusanati min tati alar almukarara algayaayatu ler wahiy saxaabatu saxaabaley wa cabdulahi bin cabas qala cabdulahi meri qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may golay laa tasumun soonten qabla ramadana ramadan hortisun soonten ramadan hortisun soonten somo sooma liruyati ruyati ramadan ramadan aragtinyidisku sooma liruyati ruyati hilaali ramadan wa ramadan bilis biliyeede arabtinyadi sooma wafdiro afara liruyati ruyati hilaal liruyati ruyati hilaali shawaal shawaal aragtinyadisna ka afura bilfuran o aragdangnadan afura fain xaalat hadii dhahgalo dunahu duna lhilaali bili dhahdi hadi hayaayatun saxaabo dhahgalo bilibargo haysano darur sinkugarido saxaabo sinkugarid markaaso shacbaan reednagda fakmilo kamila salaatiina sodon kamila yoma min yomin sodon kamila mila yoma min yomi oo shacbaanki bili arag wahaytag ma shacbaan sodon shee ka mila sodon iko bil managlasri markaas bacdi soomarid bili ramadan markaas soomar hawa tirmidi tirmidi hadis wuriye waqala tirmidi mere xadisun hada xadisun way xasanun darjadiis hasan yani hasan o saxiixun ama saxiix alghiyaayat alghayaayatu ghayaaya guriya may la akriyay bilgini in almucjamati lidhabisi in yala yala akri wa bilyaaiha yala akriyaadaso almusanaati lama la dhabisay min taxto hoos lamalku dhadiisi yaadaasoo almukararati la nagnagay hayaayato lama toog la nagnagay wahiya hayaaya macnaa maylay waa asaxaabatu saxaab waay waan abi hurairata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulkadi may ka gola idaa bakiya nisfahu nis hadii baagaado niskaaso min shacbaan shacbaan niska dim hadii baagahaado falaa tasoomu soon sunayn soonteen nayi waay wal reebima soomaalila lanki caadale ho soon sunay aadale mahayma sawa tirmidi tirmidi galla galla i caadaho beto sooma korto lakin gadi caadahooban hayn soon suna eho shacbaan markin soo kabacd lay bilaawe e ramadaanka ka hormarisi ala diide wa rawa tirmidiy tirmidiy wa xadidka weliba gaala tirmid mal xadidun ada xadidun wa xadid kaso xasanun darjidiisasan saxiin o saxiix waan abilyakdan abilyakdan mayl kuriyay magaashay camaar binu yaasir abilyakdan kunilay wa camaar binu yaasir radi allahu tacaala canhuma may bal kuriyay gaala camaar ini kagoli man saama lanki soomo alyom aladi yom soom yushaku la shakyaw fi fi lyom maalin la shakyaw lanki soomo fakad casaahu man kaaso caasi abalkaasimi kaasima shaya ka caasi kawama yurey xadiska abu daud atirmidiyo wakala tirmidi min xadisun asan saxiix man saama alyawma maalin lanki soom aladi yom yushaku lishakya fihi fi lyawmi a maalin laki shakiisinyi ini ramadan ete ini ramadan hayni laki shakiisinyi yowmushakil eray lanki soomo fakad casaahu man kaaso caasi abalkaasimi sala allahu alayhi wasalam kaasim ashay rasuululahi wa rasuulka ka caasiyo sala allahu alayh wasalam oo rasuulka aydi soomna eri maalintaas yom shakmal somafiraa awama yur adidka abu daud atirmidiy wakala tirmid adidn hasan sain baama aladigan baabey yugaal leraw cinda ru'yati lhilaal bil aragtiyadi agde wala leraw bil hoob ad aragd walilakagool faday suno e yan baabey an dalhati bni cubaydillaahi radi allahu taala canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kana nabiy naba may aday ida ra'aahu nabag hadii arago alhilaala bil arag qaala yakul nabiy naba mayraay allahuma ya allahu alehiyo ahila dhaliisi alhilaal calayna korkaana nin dhaliisi bilamni amna ninka dhaliisi walimaani wabilimani iman ninka dhaliisi wsalaamati wabisalaamati bedbaado ninka dhaliisi walislaami wabilislaami islaan ninka dhaliisi rabi ana rabigay warabuki bilay ad rabiga allahu ilahi waay hilaalu rusdin hada kan hilaalu rusdin wa kayrin waay sayraay rasul sala lahu alayh wasalam ana nabiya sala lahu alayh wasalam kana nabiy nabo may haday ida ra'a nabiy nabo hadi arago alhilaala hilaala ramalan ramalan bili hadi arag qaala yaqulu nabiyo naw may kagoolay sala allahu alayhi wasalam allahuma ya allahu aleheyo ahilla dhaliisi yani hu hilaalkan kanga ilaah nin dhaliisi calayna korkaana nin dhaliisi bilamni amni lin dhaliisi bilamni lakoy ilah nin kuweel amna ilah ninka dhaliisi walimaani wabilimani iman ilah ninka dhaliisi wasalaamati wabisalaamati badbaado ilah ninka dhaliisi walislaami wabilislaami islaamka ninka dhaliisi rabi ana rabigay warabuka ad rabiga allahu ilahi waay bilya lahadlahay rabi ana rabiga warabuki ad rabiga bilay allahu ilahi a hilaalu rushdin hada kan hilaalu rushdin waay hanuun bilisu wa kayrin wa hilaalu kayrin bilkayr adu bilintan e saerahay rasuulka sala allahu alay salam hilaalu rushdin wa kayrin bilkayr adu bilhanungu saerahay rawa tirmidiyu xadiis uriye wagala tirmid meray xadiisun hada xadiisun xasanun darjidiisa sange baabu adkaarta kolkun saasa laakiye bilahoob waay allahuma hilahu yalkadaisade baabu fadli saxuuri saxuur fadli sheeyen baabey وataakiri taakiri saxuri saxurta gidaalan dikawkeedian baabay ma lam yuksha hadib lang obsadaan duluc lfajri waa ka baryo shaylan ka obsadaan baabu fadli saxuri saxurta gidaalan dikawkeed fadl badnaan baabu fadli saxuri ilay aha saxuur fadlo sheeyen baabay markin oray saxuur ini fadlo lete la saxuursado walow bijurcati maain biyogo kabatob halka saxuursate habadkotimireb hal aante halka saxuursate wallay afkaka daarta ihaaboska fadl badnaanteedian baabay haddana saxuurta emeew وتaخيr تaخيr سحور bab تaخيr تaخيr سحور سحورta gadaal nikawkeedi baabey ma lam yksha antib langobsadaan dلوc الفجr waa ka baryaوsha langobsadaan a gadaalan dikaw an aنaسi رaضi اللهu taعala anhu قal anas may ka golay qala رasul اللahi sala الله عليه وسaلم ilahi rasulka may ka golay tasaxru dabaw saxuursada saxuur ama irabadkal amaw may welay rasulka ciloy may welay eray faina fi saxuur fi saxuur yakasugnaati barakatan baraka faina barakatan ye fi suxuuri suxuurta ka jart saxuursadowka barakika jarta saxuursada wari rasuulka sala allahu alayhi wasalam kofkun hoob saxuursado idaabood kulaamo hoogaysre soon shay cibaadika daacadi cibaadika gudle hadhowti cibaado soo firfircoonya wal hadila walaami oo kale iridin liyaas barakadaasa ka jartay ama saxuursadaan mutafakun caleyh waan zayd bni thaabitin radi allahu taala canhu gaala zaydnay ka golay tasaxarnaa hiraabsanay maca rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay maasha hiraabsanay uma gumnaa gumni ilaa salaati salaadiyan gumni ila mayle kam meega kan ahaadi baynahuma bayn alsalaati iyo niyo wa bayn asaxuuri saxuurtadatiyo meegahaati qaala zaydun zayd may ka goolay gadru kamsiina konton gaderkoodi ahaadi aayatan min aaya mutafaqun caleyh waan zayd binu haabitin radi allahu taala anhu qala zayd binu haabit katibulwaxyi yelan kase oo rasuulka waxyo qur-aanka ngabtugu jari katibulwaxyi qaala may ka goolay zayd zaydulfaralin walan cilmulfaraailka eedanka dheeriya qala zayd bin saabit saxaabigaas may kagooray tasaxarnaa hilaabsani maca rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay macashe hilaabsan laangni uma gumnaa gumni amanti rasuulka saxuursada inuna saxuursaniyo uma gumnaa gumna ila salaati salaad subax baan gumniyo hatalay saxuursaniba salaad subax dan oran kukaniwa si saxuurta gadaalanikanana tusiya ila law lizayd ibni saabit maylan elay ka meega haadi kana ka meega kana haadi baynahuma bayna asaxuuri wasalaati saxuursadowkiisa saxuursaten i salaadirati o meega kajartl meega okalka ahaan ka jar qaala zaydon zayd may ka goolay kana yani baynahuma may haaday gadru kamsiina konton gadarkood aya taninaaya konton aayadood oo kale dhatiyo kajarti amanti guruga afkaan kugaarni iyo amanta talaasuba ambaniba konton aayadood oo aayadoo dheeranhayne aayadoo gagaabnhayne dhadhaadke intaasa dhataan kajarti walmursalaad oo kale iyo ka kajarti inti walmursalaad laku akriy oo kale intaasay kajarti besa gaarsi talaasuba kolka isa horto gadaallo dhikaay iya xadiidka tusiyahay saasasuna eh gadaallo dhika mutafakun caleyh waktigaasasa horsada jar rasulka dedirlanki hada sacuur ku tago salaasubacan bo kontonla aydoodla dhatiyo ka jar wacan ibni cumar radia allahu taala canhuma qala ibni cumar cabdullahi bn cumar may ka golay kana lirasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sa mayn sugnaadena muadinaani lama muadin yan sugnaaden bilaalon iyo wabnu umi maktuum lamadaas faqala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sa may ka golay ina bilaala bilaal yuadin huwa bilaal aadama bilaylin fi laylin fakuluu ama washrabuu dhama hataa yuadina ilaa ku aadamaw ibnu umi maktumin ibnu umi maktumin ti ku aadamaw qaala may kagoolay qaala bnu cumar walam yakun mahan baynahuma bayna bilaal wa umni umi maktum dhadiyo mahan ilaa an yanzila hada kan hadego wayarga hada kan korma walkalandatiyomtijanua mutafaqun alayh an ibni cumar radi allahu taala anhuma qaala bnu cumar may kagoolay kana lirasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shemeyna sugnaadena muadinaani lama muadin yan sugnaadeen lama muadin ya rasuulka gabi masaajid madina roogeen bilaalon iyo alawalu bilaalon waayo wathani kan lamaadna ibnu umi maktum yani waa ka hindoolki aadis onogshe cabdullahi ibn maktum la hindoolki wa faqala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sheere dasaatiyan shal saaray meere aadanka fiirsada dhugunsada wa ina bilaalan bilaal yuadinu aadame bilaylin fi laylin aadame daliilun cala jawaazi laadani qabla lwakti wakti hortis la aadamo binaanantis oo salaa subax oo betun manaa ida kana fihi maslaxat lcibaad yuksha fawatuha salaa subax oo kale oo betun manaa saas daraadeed wamin huna jaa aadanu cuثman cala zawraai qabla ljumca lama khashiya markii obsaday fawat alkudbati aw ljumca min bacdi lmuslimiin falyakun hada aladaan maqsura cala mili hadi maslaxa aadanka walaskududiyasadaw ma e wakti wa may maslaxa kiirinyi hadda aadankan hadda jumcada la aadama sida aadan iyo la aadamay maalinta jimaae ay ziyaadiyey cusmaana kan sidaha ziyaadi sadiid aadan markanka laa aqimow daraay lama aadan iyo aqimow ko oo bayna yaday lkhadiibla ka aadamaw i ko manaarada ka aadamaw i ko oo imaamka khadiib yani marki la aqimaw sadidas aadan horraangmay lay rasuulka ogaadi jaray sala allahu alayhi wasalam lama aadan iya ogaadi jari kolka marki oonayaw oo kan horta oo khadiib kortis day la aadamaw oo khadiibka horey khudbada ku galaayo akiyaw i aqimaw kalamadaasa rasuulka ogaay dadki kalku marki badadeen argay cusmaan dadki eedan badadeen argay lamba ganacsi jaholiska mashgulsinya jumcadiiba dadki ku tabahaysa aragi ya suuga dhatis aadan kol jeereed suuga dhatis yalako aadamaw la nagadi bes dadki kalku yani bahaayan inti khadiibkan koyleba jumcadii horeed maku tabaas maslahaan an siyaadi si maalintaas an siyaadi ilaa ana tanlilay wadi mana calaykum bisunati wa sunati lkhulafaa'i rashidin almahdiyiin rasuulka tan eri aadankan kan e kolkan hada lamadan kan hamiin hortis walalan aadamahay may lafaday salaatulail dadka bershay hakeen isku tukadeen yani wa kay dadka bershay ahay kaxuursadeen saasalinjido aadankan haminka salaasuba hortis usun rasuulkan lay ina aadan ana bilaalan yuadinu aadame bilailin fi lailin aadan bilaal hoob dheedan hamin waayo ereed fakulu isku ama eri oo waa ka barya inti ertan ngaseena isku ama washrab dhama hiraabsada mana may sugaasa xata yuadina ibna umi maktum inti ku aadamo cabdullaahi ibnu maktumin dhoolka inti ku aadamo suga wayri rasuulka ila waslaasulaain ama walaa dhama qaala cabdullaahi bn cumar meray walam yakun mahana baynahuma bayna aadanihima lamadaas aadankood mahan bayna aadanihima lamadaas aadansho misme lamadiyo madaasho nikanag baynahuma bayna bilaal wabni umi maktum dhadiyo mahan aadansho dhadiyo mahan ilaa an yanzila hada kan degama hada kan oo bilaal hadeg wayargaa hada kan oo cabdullahi ibn maktumna koro ma wal walkalmandaxayner oo taas maylamijeda bilaala hindile bilaala aadam egda manaarada kore yani kalku meelaka adkaartisa ka akisade anti haku aftiina waa ka suge bes kalku waakiboha aftiino arag hadege ka indho ka ka indho aadanga ley mana cabdullahi ibn maktum ri aadanga ley masala kalku kana kore kanga hadeget kan hooba koroha aadam hoob kam hele ku kore mee yani maybu aha kaas orta iya hafiriya bilaal hafiriya ah, waarde kalkun hoobo yani hidaagodka aadame laylo askaarkisa afisre isi hawaarde oob waaki bari aftinki hatahib arag bes cabdullahi ibn abtuman koye usindol hool margaayo ka aadan usun aadame kore usun saasu mana arid wala yakun yani wahay walahay walam yakun mahaan baynahuma bayna aadanayhima lamadaas lamadiyo aadan dhahdiyo mahaan ama baynahuma bayna bilaal wabni umi maktum dhahdiyo mahaan ilaa an yanzila hada kan oonayo yani waa kay bilaal hadeg oo mimbarki manaaradi kudeg wayardaa hada kan cabdllahi nsuna kor intaasa indhehayt kaasaa suge marki waa ka baryo kan koy sun kore wre mutafaqun aleyh waan ibnihay waan amr ibn as radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulka may ka goolay fadlu ma bayna siyaamina faslu ma bayna siyaamina una soonkan wa siyaami ahlilkitaab ahlu kitaab soonsho kan fasliya may bua aklato sahari ilaabsa amasha waay kaasana fasliya rasulka faslo bimacnaa fasil yakd faslu ma bayna siyaamina fasilu ma bayna siyaamina wa siyaami ahlilkitaab ahlukitaabi soonka kidan kan fasliya ahlukitaabi kidan soonka kidan kan fasliya salkasa maybua aklatu sacari hilaabsaamshe waay ahlukitaab hilaabsama amayan un kolka hilaabsi amanaysaasa soonkan kashalaya hay kalkun kili khilaafo lambahanyi nimankaas yahuudas nasaartas likilaafo hilaabsa laama manayo hilaabsama amayan rawa mslim mslim ya waadi kuriyey baabu fadli tacjiil fidri afurki didajawshay fadlishayen baabey wama wabaabu ma wan baabey yukdaru caleyh lama ma korshil kafra wama wabaabu ma aladiyan beebe yaqul shaksu shaksigu ma kagolo bacda ifdaarihi ifdaari shak shaksiga furowshay bacdi shay baabu fadli tacjiil lfidri baabu fadli tacjiil lfidri afurki didajawshay fadlishayen baabey wama wabaabu ma yukdaru caleyh lama ma korshil kafra yan baabey wama wan baabey wabaabu ma aladi yan baabey yaqul yaqul shaksu shasi kagolahuma kagola bacda ifdaar ifdaar shasi shasiga marki afur bacdisha wari kagola fadi bacda ifdaar firnta ay an sahli bni sacdin radi allahu taala anhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may kagolay laa yazaalu naasu dadka mazuulayaan bikayrin khair kasugu ying mazuulayaan ma cajalu antibdadajihayan alfidra afur antibdadajihayan antib afur badadajihayan khair kasugu ying mazuulayan wa mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay taasa may afur kala ladadaji hadii xaqiiq ahaan lang hel ini ridi dhiid aftinkaas jaro iriidi bao xaqiiqatan an gala wala furayla bes mutafaqun caleyh hoo badan afurne yani fool mugdonkoy adeertona horta soong hamin maab jaro hamin soong ma jar yani geelay bes dhamaadi subasu dhamaade kaski mutafaqun caleyh waan abi cadiyata qaala abu cadiy may ka golay waan abi cadiyata cadiya awshe mayl kuriye qaala abu cadiya may ka golay dakaltu ana wa masruq nga galnay ani masruq lanko dheraa sheekhi masruq dheraaye calaa caiشhata radi alahu tacaala anha aishan galni faqaala masrug masrug lahali aisha may ngara rajulaani lam rajul rajuleynkaas oo min asxaabi muxamadin sala allahu alayhi wasalam nabiy llahi muxamed asaabtis kumid e kilaahuma kila rajuleyni lama rajulki kasaba laa ya'lu huwa kuluga magaabsadaayo can alkhayri kheer lamad lamadaba horta kheyra sameeyeyan kheer makugaabsadaayan laa yalu laa yaqsuru laa yaqsuru kilaahuma kulun minhuma laa yalu huwa kuligu magaabsadaw can lkayri keyr makugaabsad ey laa yaksuru can lkayr keyr makugaabsadaw lamadaba kheyra sameeyayan axaduhuma lamada koosho yucajilu huwa axadka dadejiyey almagriba magribka dadajiye oo birida aqiiga sanandhiid isla markia magribka tukudee wal iftaara furkan dadajiye wayko wal aakaru kan kalena yuahiru huwa aakarka akirey almagriba salaatulmagriba walaa wareedandike wal iftaara furowkana reedandike akire wa faqaalat caaishatu aisha kalku lamadi marki lan sheegay lamada basa in leeriy ficilso yashal rajahahay kifayle ee sunadun kategi ay sheegahay faqaalad aishatu aisha meertay man ay yucajil lmagriba magribkan dadejiyaw keew walifdaara wa yucajil lifdaara afurkun dadejiyaw keew kan magribkan iyo tukudaw afurkun iyo dadejiyaw keew kaas qaala masruqun masruq may ka goray cabdullaahi waay yani may nijeed huwa masruq ibna mascuud cabdullahi ibn mascuud lan faqaalat hiya aisha may ka reer hakada kama facala cabdالlahi cabdالlahi sida falaw oo kaliye kana rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam yasnacu suubiyayabti mana sa cabdالlahi na suud weelaw maribka hoob haqiigi ridin dhid yowla tukadaw haddana afurkan yowla dadajewa cabdالlahina weelay rasuulkana weelay salet mana faqaalat caisato caisha may ka goole hakada kama sanaca cabdالlahi cabdالlahi sida suubi oo kaliye kana rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasuul shayna haadi yasnac huwa rasulkakiisubi haadi sa cabdulahi welay kama sana cabdulahiye yasnacu rasul lahi sala lahu ala salam ilahi rasulsheena saasa welay saasalbaai kalku makrib lidadeji aforkana lidadeji rawa muslimon muslim iya wadi kuriye gowluhu laa ya'lu gowluhu gowlu raawi raawo goolshay laa ya'lu magaabsadaan ka gooli e laa yukasiru waay huwa rajul kusuge axad kusuge laa yukasiru huwa kulun minhuma lama yahena lamadaba koy kaska magaabsada laa yukasiru kulun minhuma lamadki kaska magaabsadaayo fi lkayri khayrnatiisa soo kadadaalo magaabsadaw saasa yani laa yat bimacnaa laa yukasir magaabsadaw fi lkayri khayrnatiis makagaabsadaayo khayrka dadaalo ki kas waan abi hurairata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra may ka goray qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsi may ka goray qaala allahu caza wajal ilahay may ka goray axabu cibaadi odoominkay kanjeelan badanyi ilahy anantike acjalahum acjalu cibaadi odoominkay kan dadejiyo badan waayo fedran min fedrin afar ka dadejiyo badan wa ida yani saas way qaala lahu caza wajal xadis lgud ilahay may ka goolay caza wajal axabu cibaadi adoomankay ka linjeelan badanyi ilaya nanti ka linjeelan badanyi acjalhum acjalu cibaadi adoomankay kan onayo dadajiyo badan wa fidran min fidrin afurka dadajiyo badan kan afurka ano dadajiyo kaas adoomankay linjeelan badanyi axabu cibaadi ilaya acjalhum acjalu cibaadi adoomankay kan dadajiyo badan waayo fidran min fidrin afurka ano dadajiyo kaasa linjeelan badan ya ilahay afurkaas dadejiyo lamana rawa tirmidi waqala xadisun hasanun وan cumar ibn الخطاab radi allahu taala anhu qala cumar may ka golay qala rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulsi may ka golay ida aqbala leyl aminka di akaabilo min hahuna mashrik ha kugaabil oo mugdigi inta kakoy mashrik heshe kakoy waadbara nahaaru maalintina duburjeedo min hahuna aftinkin intun damboyo intun mugdi kakoy وagarabat shams ridina did fakad afdara saa'imu ki soomanaayo ab afuriba afurkan afkay hirin imajars bes waa milba ka furmi afkay wal kufur waahy a yani weli afkay hirin ha wal kufurun yani kufurun sidisi ma eh taas may eh, afka mahirin hoo marba hamiinba galbes misoon dondamaadi hamiin soong majaro mana sikas walan aanto adlaydan afur waaytay walanka afur sudu waaytay maahin soonki horta miila ka dhamaadi ida aqbala layl eri rasuulka sala allahu alayh wasalam hamiinadi haqaabil min hahuna mashriq ya tilmaami e jaa dulaamu leyli ida aqbala laylu ida aqbala dulaamu leyli hamiinka mugdisha hadi haqaabilo min hahuna mashrig heshiya kugaabil waadbara nahaar waadbara nuur nahaari waadbara nuur nahaari maalinta aftiinshana dubur jeediyo min haahunaa magrib indubur jeediyo aftiin intigadamboy wakarabat shamsu iridina dhiido fakad afdara saaimo fakad dakala waktu ifdaari saaimi fakad dakala waktu ifdaari saaim saaimki afrow shay wakti shay galiyo waktigiis afraay gali wal deeri waay mutafaqun caleyh xadiskana mutafaq waan nabiyi ibrahim ani abi ibrahim mayl kuriyey magashi cabdالlahi bin abi of radi allahu taala canhu magala cabdالlahi meray sirnaa socni maca rasuuli lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulki maashila dareerni walhal wa rasulkana saaimo falama garabat shamsi didi marki dhiidiya qala nabiy na may ka golay libacdi lqawmi qoomki bacdisho may ngara ya fulano hibilow bilaala langmalay inzil deg fajadax mishaariyey lana un mishaaridan ingaswa faqala fulanki mara ya rasuul allah low amtayta law dakalta lmasa galabta galis iridle kodhidi galabtile galis qaala nabinamagolansilde fajdax mishaariye lana una ning mishaariye qaala fulanki mere ina calayka nahaara maalin bahatay ma aftinka maragahayto rasuul alaw qaala nabinamay gole yansilde fajdax gas lana una mishaariya nin gas qaala yani wa kay cabdullaahi mere fanazala huwa fulanki degi fajadaxa mishaaridiya gasi lahum linabiyi waasxaabihi fashariba rasuul lahi dami sala allahu alayhi wasalam uma qaala lmustafa sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki may kagole idaa raaytum ajardan alayl haminka argdan gagag balakaabilay minahuna milan akaabili mugdigi ogagaftara saaim wari kisomnaay mil ka afuri waashar nabiy shaari biyadi galantisa ibal mashrigi mashrig jeediski shaari mutafakun aleyh ijdax bijinin uma daalin uma haali mumaratayni ey aklis gas asawiga daangad haningas bilmaay bi haninkagas mana asawiga biya kagas mana maylanglajeede mishaari haningas may bua yani waktigi hore ka samaysadaay dadka musaafiriinte may la lasuubiye yani gemedigi okel misjeedan okel daangi la sameye misgeedi la daangeye wal goloome wal daangeye wal bogbokooye wal goloome wal edarto kalka yani marki yoona saasan bogbokoy yali shiidereed yo sidii budunga talagaade safarna behereed hadhowti hoob baadidii safar yata yani binaanka soodahayte dabma gabta maha gasadaasre karsanta waraabas mishaari aadi karsan saasa weli jarag mana anin gasre saasu mana mishaaridan oo tan e layla gasade biilka darsade walas waraabe zaaduraaki balere dadka soctaalka e taasa dhaasa jaran mana taasa wele jaran kolka an ingas wala mishaari an ingas lilay budadan wala karime hordhaanga hakari wal dubi dubunto yani saasure saasala wele ay yani walaahi masalan ba oo may jarte sin jirto yani hamar imelo laka isticmaala hamar ileraw iya jart masalan kolka may bua wala dube ko wala dube marki lahadub kabacd magaarkan wala kufiige dubunto kolkan dabka sidan saarona fadaas hadii lanki oo baahan on kudeeranin shableefka kasi waab karsanta mana taas oo kale jirta marag isticmaalo sinjirtan han sinjirto xamar ilero yar yar ya jar helo kalkun saasaangu tanliyeen iyo reed mashiideen yo hamarig mashiideen tan un hadii yani un walaalan wala kariyaayo lasugawlay mana laakin yo saasa carabta saasa samey jira kalkun reed mishaarigasalilay taas dabaman baahan karsanto bilaylakagarsesadi atila biyahanan waraabe mishaari karsan yani nabi hurayr mayl cabdillahi bin abi of radiallahu taala anhuma qaala may ka golay cabdillahi bin abi of sirnaa soconi ma rasuuli lahi sala lahu alay salam walaalwa rasuulkana saaimun soomayi falama karabat ishamsi rid markadiidiya gaala nabiy nawli baclilqawmi qoomka baclushamay ngaray asaartimay ngaray kaadimshay bilaala langmalayey ya fulano hibilow bilaalow anjil deg daabad ku deg dhulka deg fajada haninkas lana un mishaaribi haninkas wa sawigi sawigi oo nayoshiidana oo dubi lahadubi bininkagas fagaala rajulki fulanki mere ya rasuul allahi law amsayta law dakalta almasaa galab lay galid mana galabta lay galid fal iridkin dhilid qala nabiy naumere saasma ansi deg fajadax kas lanana ingishaari laninkas qala fulanki mer ina calayka nahaaran ina nahaaran maalin ye calayka korka hatay side maalin adan e bal rooga pinka margaaso qala nabiyu anib argahaye ansi deg fajadax kas lanana ningasari mana ilan irido hob dhiid aftinkas jiray irido dhiyowshele kirintusonga igaasi walaa lasku dhamay walaa fursade wa fajadax lana ninkasu qaala may ka golay cabdullaahi fanazala huwa fulanki degi siditook boolkanagi degi fajadaxa huwa fulanki gasi lahum linabiyi waasxaabi nabagi asaabtisamyanisawighangalsi fashariba rasuul lahi dhami sala lahu alayه wasalam bishaaridiya dhami uma qaala nabiy mer ilaartumadargdan allayla ay dulaam allayli aminka mogdishay kad akbala kaabilay min hahuna mashriga ku kaabil hadaragdan fakad aftara saaimu fakad dakala waktu iftaari saaimi so kii soomnaay waktigii afuraay gali wa fakad dakala gali waktu iftaarihi iftaari saaim saaimka waktigii afuraay gali bes waashara nabiy ishaari biyadi yadi nabiy ishaari qibala lmashriqi ida raaytum laila ad agbala haahuna markila iya galanta inta kutoori galanta ishaari mutafaq aleyh qawluhu qawl nabi nabo goolshay ijdax kagooli bijimin alaaki uma daalin alaaki uma hain alaaki dilxa oo almuhmalatayn la dhibactiray ey aklid kas asawiga sawig bilmaay biya ninka gaswaay sawigi lishiri daangadi lishiri biya ninka gaskaasu an sulayman bin camir alabiy saxaabiyi radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayh wasalam qala nabiyna omay goolay ida afdala axadukum axadkin hadii afuro falyasbr abi afrawa idaa afdara axadukum idaa tasriyabu may galaasay ficil oonayow yini weli xaqiigan haynini diyawsi xaqiigan hayni hada kubacda badna miila galaas in khilaafsan mana in walyobadi oo kalte idaa afdara axadukum aadkin yani wa ki hadii afuru doonaw ida araada axadukum alifdarawa aadkin hadii afuro fadaaw falyubdiri afuray ala tamrin walaka afura oo belawtimi timir injegan haatoy hadii timir helaw fain lam yajiduu adki adi timirang halaan atamra ha mafcuulki yani la cadaf fain lam yajiduu adki adin halaane ha atamra ang halaan falyufdir calaa maain bika furay may weli fainahu in almaa maaga dahurun lilmacida hadunta safeeyay hawaana yura abd hadid abu daud watirmidi waqala xadiiun hasanun saxiix ida afdara axadukum axadkin hadii afuro fadaa falyakdur ya calaa tamrin walaw iska furaw timir hadan timir ka furay timirta faidi leta sila tilmaamimay ofkun hoob oo soom indoo shay basarki aftiinki iyo daciife hoobasusoon kalkun timirsaasoy macaanka saas nuurkii nuurki hanagaas walisoonkiisku daciif hanagaas barakilata kalkun kasaas afuray fain lam yajid huwa axadki hadin helaane atamran helaana falyukdiri afuray markaas alaa maain biyika afuray may weli fa inahu rasuulka ilo biyo faidiln fainahu in alma maal tahurun ki daahirya aduntunga safeeye yani wasagidonga kuhoole ijiyey sawaabu daawdiya wajidka tirmidi qaala tirmid mari xadisun xasan saxixun an anasin radi allahu taala an qaal anas may ka goray kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam walilerafadi marki afurta bacdishe yani waa kedmayleedan ay wali ka afuri jira rasulka kana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasul shimi haday yufdiru kiyafuraw hadi kabla yusaliyawa rasulka tukad horteed calaa rudabatin timiryaal gooyon iya ka afuraay fain lam takun rudabatun fain lam tuujad rudabatun timiryaal gooyon hadi lan fatumayratun timiryaalo onay injegin iya ka afuraay fain lam takun fain lam takun tumayratun fain lam tuujad tumayratun timiryaalo injegin hadi lan hanan xasan nabi nabo kabadahay xasa ya sawaatin kabashiyaala min ma inbiya kabadahay sawaabu daud adijuri watirmidi wara tirmidi wagala tirmid ma xadiun hada xadisan way xadiiskasoo xasanun tarjibiyasan waan anasin radi allahu taala anhu gaal anas may kagole kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may haadi yusbir huwa rasulka ni afura haad qabla an yusaliya huwa nabo tukad horteed ye afuraay calaa rudabatin timriyaalo gooyan iya ka afuraay rudabaat ma timirta marki taasa fayle tango tan enjegin dong tan baruurte ku fayle tangooyin hadi helaw tawaraadkasaka afura fain lam takun rudabaatun fain lam tuujad rudabaatun timriyaalagooyin hadi lang helna fatumayraatun fayafduru afuraay tumayraatun timiryaala enjegan yaka afuraay o musagara kasamey tumayraatun timiryaali yar timiryaali yar oo enjegan haka afuraay fain lam takun fain lam tuujad tumayraatun timiryaali enjegan hadi lang helna markaasoy hasa nabiy naba kabadaay ka kabisyaala ya kabadaay ahe oo min maain biya iya kabadaayo shurb yani wa kay shariba dhamaay sharabatin la dham siyaariya dhamaay kabadaay min maain biya garantiskashibadaay kabadaay took yaala sidi took isaas oo kale kabadaay misal took rawatir abu daud abu daud wa xadis kuriyey wa tirmidi tirmid mel xadisun xasanun saxiix xasanun xasan waay baabu amri saaimi lanka soomon amro shay anbaabay bixifdi lisani lisani saaim saaimka carab shay xifdiyo shay la amraw wa jawaaricihi bixifdi jawaaricihi jawaarici saaimi saainka hubmiyaalshay hubniyaalshay kale xifdiyokooda laamalaw mayna kuxifdiye afka mayna kuxifdiye jawaarixda mayna kuxifdiye can lmukhalafati waxyaalo oo khilaafu sharci eh sharci khilaafaw walmushaatamati saayo wanaxwiha naxwil mushaatamati saayo walilmide intaasa kuxifdiyey baabu amri saaimikii soomnaay amrowshay iyen baabey kan sooman laamrowshay bixifdi lisaani lisaan saaim saainka lisaanshi xifdiyowshay laamraw carabka xifdi leraw وajawaarixihi baabu amri saaimi kii soomnaay amrowsheyen baabey bixifdi jawaarixihi jawaarixi saaim lanka sooman jawaarixdis jawaarixda manaha dhiga iyo haye sanka oo kalta iyo yani afki naftis yani aganya oo kale iyo luga iyo jawaarixda badanyin jawaarixdaas xifdiyawsha lamr can ilmukhaalifaat can ilmukhaalafaati waxyaala khilaaf ahe shana laku xifdiyaw shar shareecada khilaaf shana laku xifdiyaw galanto walhon lankataabadaan luga walhon ladinkadareeraan dhiga walhon lankadhugunsadaan yani sanka walhon lanka uriyaan kuli yani mukhalafat walba shareecad khilaafa lakuxifdi wlmushatamati wa an lmushatamati haytan lakuxifdi afka oo kale iwa naxwiya naxwi mushatama mushatama walilimid tataabishi i walaasay shawad latatabista iyo bangushi walaasay lakuxifdi mana an abi hurairata radi allahu taala anhu qaala abi hurayr may golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may ka golay ida kana yawmu sawmi axadikum ida xasala yawmu sawmi axadikum axadkin soonshay maalintii sadii xasalo falaa yarfud ay hadal humaynay walaa yaskad ay ay buugnay fain saaba hadii ayo hu saaimki axadun am ay o gaatala huwa axad la degaalimohu saaimki falyaquli saaimu yaroy ini saaimun yaroy mutafaqun caleyh mukararo ay axaadiis badana mukararadan badanyin qaala rasuul lahi sala lahu alay wasalam ilahi rasulkima gol idaa kaana yawmu sawmi axadikum axadkin soonshay maalintii sadii xasalo falaa yarfud huwa aadki ay hadal humaynay hadalon ay ka hadalnay alfuxsho min alkalaam iyo rafad leeday sakab nusun maybua soodka lakorweelo dhadhe walaa yahi walaa yaskab ay buugnay ay gaylinay ay bugnay wa oo isdhooray mana fain saaba axadun axad hadii aayo hu saaimki aay boogaatala axadun axad hu saaimki lidagaalam falyagul huwa saaimki falyagul saaim saaimki yaroy ini saaim an makilaaitamaw manakilidagaalamaw soomana saasera wa mutafaqun caleyh وanhu an abi hurayraa al abu hurayr may golay al nabiy sala lahu alayه wasalam ilahi rasulsi may golay man lam yadac lansin kutam gawla zuuri beenka golawshen kutam walcamal camal falaw bi bizuuri been laka camal falaw kutam falaysa lilahi ilahi man sugnan xaajatun dagma kule ki an yadaca huwa man kaas ini kutabo dacama dacama man washaraba sharaba man kutaba dagma kule ilahi rawa lbukaariy bukaariy adikana weriyey waanhu an abi hurayr al abu hurayr qala nabiy sala lahu alayه wasalam ilahi rasulsi may ka golay man lam yadac manko falgoki lam yadac huwa manka kutabne bowla zuuri beenka boolawshen kutam walcamal camal fal bi bizuri been camal fala un kutamna waana soomon falhay falaysa lilahi ilahay mansunan xaajatun dan ilahay makule fi an yadaca huwa mankaasay kaasoy kutabaw dacamahu dacama man kutabaw washaraabahu sharaaba man kutabaw ilahay dan makule wa walba sharaabi dacamna ay kutabnay hooba suuba beenba kutabaana saaso lizajri lang lijeed anang lang lijeed maayn yani soo hooba beenba sheegda soonka guray wala suama wal dhang ma e yani walba soonkiy fadli gure soonka gure markililay kagurey macnawiga hoose zaahirkan kan e soonkas ku ansaxe been hoob kaadalo been lay kacamal falawma soonkasu kor korkun daahirka ku ansaxay ilan soon wali guriyahay malkoyn walma aangna walma dhangna walkelma samay laakin macnagii hoose ibr ew soonki tawaab ma lew mana soonki hakalaay ahaan kudhiyaas galaay mal eraw soonki kudhi laakin hoos jarki soonka lakuwala fadi ya baabae beensata baabiyaas mana taasu macnawi hoose kubursanyi ma lam yadac lankin kutabne gowla zuuri zuhr yani wa kay been goolsen kutabna walcamal camal fal bi bil zuhri been laka camal falon kutabna falaysa lilahi ilahi male xaajatun dang male fi an yadaca huwa man kaasini kutabo dacama dacama man washra washrama man kutab ilahay dang ma kule wa rawa lbukari bukari wa hadis guriyey baabun fi masaila masail ambaabey masailaaso min asomi song lay kumide ay masail song kumide iyo ambaabey wa an abi hurairata radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naumay golay ida nasiya axadukum axadkin hadilmaamo faakala amo o shariba damo falyutimahu axadki tam weldhadoy sawmahu sawma laad mayweeli fainama inkalmaane adcama allahu ilahi humanki acamti wasaka allahu ilahi humanki waraabiya mutafakun caleyh wa anhu an nabiy sala lahu alay salam qaala nabiy naomay kagole ida nasiya axadukum axadkin hadii hilmaamo oo reed fa akala huwa axadki aam axadkin hadii hilmaamo soonki bilmaamo faakala huwa axadki aamo hay soonki hilmaamay wala suaami o shariba huwa axadki dhamo hilmaamay soonki wala dhamilay ma falyutima sonkan kan yani wad dib ahaan buray hora walan welde erne falyutima waay oo bahasusud wal jare kutufe son shay tam weldhade falyutima huwa ahadkii tam weldhadoy amar waay sawtahu sawta laadi hadka son shay tam weldhadoy may weli son shay maburnahi tam weldhadoy e walaan usaamay dhamin side hilmaanam fa inama inkalmahane adcama allahu ilahiya hungurusiyey hu ahadkaasoy hungursiyey wasaka lahu ilahi waraabiyey hu ahadka waraabiyey rasuulka sala allahu alayhi wasalam mutafakun aleyh dacam ilahi lankaasi waraab ilahi lankaasi walaa shay hor son shay horwesway waay son shay saci waay mutafaqun aleyhi hadiskana mutafaq waay وعan لkid بn sbr sabrata وعan لkid بn sabrata رadi الlahu taعala an qala لkid may ka golay kulsan ya rasuul الlah ilahi rasuulkiisiyo akbirni in sheeg can اlوضوi wayse inku sheekooy qala نabiy na may ka golay asbg kamil alوضوa waysada kamilka dig e atimahu وakmilhu taamweel waana kamil waay waysada وakalil gilgili bayn اlasaaبici fanyadatsgilgili wabaali kaxeel dheeraw filistinshadisan daarishad kaxeel dheeraw ilaa an takuna anta adeertaa saaiman kii sooman eto maahin uma bacda dalika haysaas wa sawa abu daud iya xadiisna weri watirmidiy na weri waqala tirmidi mel xadiisun ada xadiisun xasanun saxiixun waan lagid bin sabrata radi allahu taala anhu gaala lagid may kagole golsan mere ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo akbirni in sheeg can lwudui wayse sheeyin ka sheekoy waysada in sheeg bagaabshe qaala nabiy nog may kagoley asbiq kamil ey atmim tamwel alwudua waysada tamwel atmim ta atim atim atim tamwel hu alwudua wa kamilhu kamil wa waysada kamil kadig sadadidiya kamil kadig wa wakalil isgilgili bayna alasaabici farnya dhatiyo isgilgili farnya dhatiyo luga hanga iyo nayo tashbiigu hanga bakuli farnya maylin isgiliye tashbiig wa iska shabakeye aan lugan iyona farta hoosa ku gilgiliye saasanan gilgiliye si dhatan farnya dhatiyo gobol bi intaaba nagnagan gilgiliya lilika hel wataala kaxeel dheerow filistinsaagi sandarishid biyo sankakashibaas wasakisanajaraba yani kaxeel dheeraaw ilaa mailaa reebi ilaa an takuna anta adeetamaahin kan weytaysadaa saimanki soomangatuma ooba soomantan kaxeel dheeratoy kalku may biyo yo sankaeedka buytoreed horkinka dhagaan soomki buraala diide walaago yaralkashibe hooba soomanta ahi walwiin oo badan maya malka helada markaas aw abu daud iyo wadi turi watirmidi ogala xadisan hasan saxiix waan caaishata radi allahu taala canha galad cisa may kagolay kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shamay haaday yudriku in haleelahu annabiya halfajru fajar ihaleelay walhaal rasulkana junubun janaabo gab min gayri xulmin dhibdhib laangnaka janaabo way uma bacda dalika yasumu soomayson shay wadayle mutafaqun caleyh uma yaktasil wafade wayasumu soomay an caisaa radi allahu tacaala canha qaalat aisa may ka golay kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shamay haaday yudriku lfajru waa kiya haleelay hu annabiya hu rasulka haleelay waa kan baryaay walal warasulkuna junubun janaabo gab min ahlihi ahli nabi nabaga helsiina ku janaabo way kusoo janaabo ka jartiy waa kan baryaay gaboysan uma bacda dalika marki waa ka bari bacdi shay yaktasil nabi nabo gaboysadaay yani janaabadiisa kor wala gaboysadaay uma wayasuumu ree soomay a mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq oomay bua yani janaabad ini soonkan guriyaana iyo xadiiska tusiye janaabo lankan hoob galo aminkii janaabo galo isku jiif inti waa ka kubarya isku jiif waa ka marki ba bari oo soonkin bilaawadilareedkaho haboboyso walma dhibaaso oo janaabada soonki maburiya janaabadka jarka maburiya may wala maalintii ba hadi ad iifato soomanto isku hundurto saaska janaabtoob boboysadaas horen dareerasana saas saasu yani waa kan bariyay rasulka sala lahu alay slam soo janaab gabreytami waan caiشhata radi alahu wa umi salamata radi alahu taala canhuma kaalata aisha iyo umi salama may ka golen kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may haadi yusbixu ki waa barislow yahaadi junuban ala kawni junuban haliki janaaba gab min gayri xulumin dhibdhib laan iyo waa barisadaay suma yasuum nabiy nahu soomay mutafakun aleyh kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shami haadi yusbixu huwa rasuulka waa barisadaay waa kan bariyaay junuban ala kawni junuban haliki janaaba gab min gayri xulumin dhibdhib laan min gayri ixtilaamin dhibdhib laan famacnaahu anahu kana yusbixu junuban maca cilmihi bijanaabatih dhibdhibka damarmaradin korgamno janaabo ki jarto iyo isku dhii kur adoon kor dhabne di korsoan janaabo ka jar gidaalkan la ogaad laakin to ada ogda jarta janaabada adig ogda waan haddana iskujifadaas taasa hay rasuulka kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam yusbixu wa rasuulka waa barisadaa junuban haaday min gayri xulumin debdeblaan ixtilaam i debdeb ambiyada sidii ob ilaahay ku dhooray macsuumin waa ixtilaam magalaayan mana wala ixtilaam debdeb i shaydaan iyo walaaseeraw magalaayan mana may hadii la alla dhiidona yani weelka biyoshay buismaano reed iskashubman goonisha lakin ixtilaam walera magalaan kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulshimi haade yusbixu ki waa barisada habi junuban ala kawni junuban haley min gayri xulmin dhibdhib laaan janaabo oo ixtilaam lang hayna usoo janaabo ka jartiya waa barisadaay uma bacda dalika yasuumu soomay bogoysadaay hore soon sheegwaa mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq waay baabu bayaani fadli sawmi lmuxarami bilzirka soon yani hadina yani goono goone hadina iya meelan kagudgalahay oo soon bilo e bilo dati soonka jarsune baabu bayaani fadli sawmi lmuxaram bilzika soonka soonkaas fal badanaantis cadeeyo sheeyen baabay wa shacbaan baabu bayaani fadli sawmi shacbaan shacbaan soonshe fal badanaantis cadeeyo keediyen baabay walashhuri lxurumi baabu bayaani fadli yani waa kay sawmi lashhuri bilii soonsho fal badanaantood cadeeyo keediyen baabay alxurumi xurmud leh baabu bayaani fadli sawmi lmuxarami bilzika soonshe fal badanaantis cadeeyo sheen baabay wa shacbaan baabu bayaani fadli sawmi shacban shacban soon shay fal badanaantis hadee ukeediyan baabey walashhur lxurum baabu bayaani fadli sawmi lashhuri bilihi soonkooda fal badnaantood cadeeyo sheen baabey ashhurti alxurumi xurmatlaahi an abi hurayrat radi allahu taala anhu qaala abi hurayra may ka gooley qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may ka gooley afdal siyaami soonka an fal badan bacda ramadan ramadan bacdi shahrullaahi sawmu shahrilahi ala ala subxaana wataala bilis almuxaramu biljake soonshe waay waafdal salaati salaatan fal badan bacd alfarilati farila bacdisha salaat leil salaat leil waay afdal siyaami soonka an fal badan bacda ramadaan soonkaas oo bacda ramadaan haadaw ramadaan marki la soomo bacdisha soon la soomka an fal badan shahrllahi soomu shahrillahi ilahay bili soomowshe waay almuxaramu e bilzak waay bilzaka soonshe may la soome sagaalaad tomonaadka tun i ko hadi kalen sagaalaadki tomonaad kala soome waafdal salaati salaatan an fal badan bacda alfarilati farila la tukado bacdisha salaad sune la tukada tan anfal badan salaat leili wer rasul aminka salaadooda kunduraayan wanaasu niyaaman ada tukutua rawaa muslim muslim ya xadiiskana wariyey وan caiشata radi alahu taala anha qalat aiشha may ka gole lam yakun الnabiy sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasul shay mahaan yasum huwa nabag ini sooma mahaan min shahrin bil sooma mahaan aktara wal badan min shacbaan shacbaanka badan fa inahu ina nabiya kana nabiy nawa may haday yasumu shacbaana soomay kulahu mucdamaho shacban mucdam see soomay wa fi riwaayatin kana nabi nabag haad yasumu ki soomo shacbana ilaa galiilan kulahu tiyala ilaah ilaa galiil mucdam awlkal mutafaqun alayh waan caiشhata radi allahu taala canha qaalad caiشha may ka goolay lam yakun inabiyu nabag mahaana sala allahu alayhi wasalam yasumu huwa nabag ini soomaw mahaan min shahrin bilheshe soomaw mahaan aktara sooman soon soomaw mahaan soonkaas oo aktara badan min shacbana ku badan soon o yani wa kay rasuulka sooma ma inka badanaye somu shacbaan ya soon sha inka badanayo bilan dati hoobasa sooma shacbaan soon sha badanayo fa inahu ina nabiya kana nabiy naba may haday sala lahu alayh wasalam yasuum huwa nabag soomay shacbaana soomay kulahu mucdamahu shacbaan mucdam shay soomay sidan badan macna shacbaan sidan badan soomay kulahu to kulahu kuli shay hoob le maalintom kutabaan lakin riwaayadaas dambe ilaa galilan arsi taasa lakafasray wala mucdam awlangay may shacbaanka dhonka milmaka soomane wala badana badiyaayo kana yasumu soomay shacbaana soomay kulahu mucdama mucdama shacbaan shacbaan aktar shee soomay wa fi riwaayatin kana nabiyu hadi yasumu nabiy riwaaya riwaay fasiraas wala riwaayatin riwaayadan sheena kulahu taasa wala may dareemay bilo dhonba amalo soomay taas ma eh ilaa qaliilan res wa fi riwaayatin kana nabiy yasumu nabiy nabu soomay shacbaana soomay ilaa qaliilan walyarmay mutafakun caleyh wa can mujibat albahiliyati mujiibo gabartila reer bahili gabil shalagnisbay an abiha mujiibadaas awshe kuriyaas o amiha an amiha edershe kuriyaas oo saxaabi eh walma dhibaayo aw kasi saxaab aw layhaadiya iyo sa edershe layhaadiya marba saxaabi a majhuulnimadaas walma dhibaas aw hadi magaashi mani sheegnay aw kales anahu ana alaba ataahu afkan seedi rasuul lahi sala lahu alayه wasalam an seedi hadi kora marko awshe rasuulkan seed mis edershe faman dalaga huwa rasuulka tabireed faataa huwa nabag seedi hadi faataa huwa rajulki aw aw kisada huwa nabiya bacda sanatin halsina bacdi she وaqad tagayarad walhaal ka tagayarad doorsoontay xaalu xaallabi hawki xaaladiisi wayat wayat labi hawki haydis isbedeli faqala rajul rajulka meera ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisiyo atacrifuni anta ama tacrifu anta adma kasaaso niya mi kasaaso qala nabiy naomay gole waman anta ay hayti an qala nabiy naomay qala rajul rajulka mer ana albahiliyo aha ana reer bahili lanki hay aladi ji'tuka kinkooyay camal awal siniski ulakinkooyay ya haw lanko reer bahiliy hada kahor sina doorkinkoy hal ma jaro ha usigi ahaw qaala nabiy naomay gole he marka adinko ya sidan koska toosan haytay famaa gayara kaari mana may ka doori sidi maabihidi walakin kasuay adi isbedelay may ka daari walhaal gad kunta ad hordhaan haytay xasana alhayati hayadi wanaagsan hayti hordhaan hanuun ba iska toosan haytay hayada dhisnaay jirka dhisnaay hadi jirka dhonshashal yaale may jaro qaala rajulki mery ma akaltu maangmeri dacaaman dacaam maaan mundu waktilaa kubilaab faaragtuka ado kafaarogi ila bilailin la aamyar mana hal sina mishal magunahayne hamiin lay walaama yar sina dhon hamiin kalku yani saasa walan baabasana saasu qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay hal sina dhon boqol song usulaaf hal sina songa nagadiya lay mana hal sina song na boqol songa babaliyaaban hal sina songa nagadiya lay mana hal sina dhonga soonsanaay may may lay ma akaltu dacaaman mundu faaragtuka hal sini shal magunyi amantian kufaari la kubilaaw ila bilailin lay walaamay bil alsintosalsinisa kasoo miyel faqaala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasulsi meeray cadabta nafsaka nafta cadaabti adi ba is adaabteer mana cadaabu maansome kaas nafta is adaabti uma qaala nabiy naumay golay sum song saas mae may welase sum song shahra sabri bilan shahru sabra leeraayo gurul kusabraayo saase song samalaan wa yawman song min kuli shahrin maalin kas bil kastana maalinta ku song qaala rajulki mere zidni in kordhi soom badiyo faday kusun cibaada ujeedis faylasle halkasin usa soomay kusun cibaado ilahay dawaa daacada bada tolay lahay laakin cibaado oo saasna iska dheer ladiide tartiib tartiiba la faday oo adin dhimadaane inas yani jirkan ahay kadamboyo e wal kadamboyo e mere zidni in kordhi ya rasuulallah fa ina quwatan awoodiya biya awooda lah soom badnga soomukada awooda lahaa in kordhi gaala nabiy naumere sum yawmayni lama maalo som qala rajulki mere zidni in kordi lam yog i yarin qaala nabiyu mere sum som salaadata yaamin som qaala rajulki mere zidni in kordi qaala nabiy naomay golay sum som min alxurumi bilo xurmud le som sidilan tilmaame sum som min alxurumi bilo xurmud le song sidi kusong watru kutab sum song min alxurumi ku kusong sidi watru kutab sum song min alxurumi sidi kusong watru kutab wa qaala nabiy wa ashaara nabiy nabag ishaari biasaabici farnyaashay athalaasi sadida aya tilmaamay markaas falama dumaay ha asaabicda dumaay uma arsala dhiyaay sidi kusong kutab sidi kusong kutab saasa erahay mana rawa abu daawud abu daawud wadiskana weriyey wa shahru sabri macnaahu ramadaan lay waay وعan mujibat albahiliya an abiha o camiha anahu ana alaba o alcama ataa huwa abkiya seeday rasuul lahi sedi sala الlahu alay salam hada kor markoon seedi faman dalaga huwa abki tabi rasulkan saydreed ku tabi fata huwa abki sadihu anabiyan saydi bacda sanatin halsin bacdi she walaa awga tagayara doorsoontay xaaluhu xaalu labi awki xaalidis doorsoonti wahayatu hayatu labi harisan awshe yani hayidis doorsoonti rasulkan saydi faqala rajulu faqala labu awki mere ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo ama tacrifu anta adma kasaasomiyan may kasaasomaayo qaala nabiyu naumay ka goray waman anta ihaiti rasuulka cadihis sala allahu alayh wasalam hal sidi sheegden taasin hadila kumagna hoob marko adiis saragdan yani hadowti hoob sheega jarilay laakin lankan xaaladiisa isbedeli waman anta haysi qaala nabiy naumay ka goolay ana ana albahiliyu reer bahili kiling nisbeeye aha aladi bahiligaaso jitu kooyay kaada kin kooy caamal awali fi caamil awali sanadki hor lanki kin oo reer bahili haye ahaa oo qabiilka kaabtirsato yani reer hibil ahaa lanko reer hibil haay hadda kor kin kooy dhimile manatan yani macrif ahaan ogoonlay ahaa faantug iwalaasoob ngajeedn dhimile mana qabiilka sheeg ana albahiliyu ana lan reer bahili haye ahaa aladi bahiligaasoo jituka kinkoya caam awali sanadki uli kinkoy qaala nabiy nao may kagolay he sama kayara kamay kadooriy hay wal halgad kuntaad ahaatay xasana hayati haydis koofayl ad hayti may kabedeli qaala rajulki mern bahiligaha ahi ma akaltu maangner walaa bedeli mayba dacaaman maang mundu wasilaa kubilaa faaragtuka adkafarugi ila bilaylin walaamay soomlay kajari qaala rasuul lahi salsin yesu ley soomnaay ley maalan dongami ley walaamay afursadaay ilaabsadaay qala rasuul llahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasul shimeen golay cadabta nafsaka nafta cadaabti way taas cadaabta iscadaabow an weelo taasay sumtong yawmayn yani sumtong shahra sabrido ay bilan shahru sabra ramadan e som wa yawman wasum yawman som min kuli shahrin bilkas maalinta ku som qala rajulki mere zidni in kordhi qala albahiliyu mere zidni in kordhi fa ina bi ana goboday quwatan awoodi haatay hal maalan mae bilidon taas kusooma koray fadin wa qala nabiy nawmay goley sumtong yawmayn min kuli shahrin bilkas lama ber ku som qala rajulki mere bahiliy qala bahiliy zidni in kordi qala nabiy no mere sum som alaatat ayaami min kuli shahrin wa bil kasta ted bir kusom qala bahiliy mere hadina zidni in kordi qala nabiy mere sum som min alxurumi bilo xurmad leh ay min alashhuri lxurumi wa sum som min alxurumi min alashhuri lxurumi bilo xurmad leh sho kusom min alxurumi ta ashhuri tabidray sum som min alxurumi min alashhuri lxurumi bilo xurmad leh kusom bilo xurmad leh kasaas afar bilood alaaatun sardum wawaxidun fardun lima sadehriiran harintona shireediyo dulgacda wadulxija walmuxaram bilo hadun kajarn oo kale sadiidan hariiran dulgacda bilin hadun kajar iyo nayo dulxaj oo bilin caarif haninsoo muxaram sadiida sariiran iyo rajab oo bayna shacbaan wa jumaad alaakhir jumaad alaakhir i shacbaanda hadiyo tankajarto shacbaan hor unan kasaan afartaasu kalku min min alxurumi min min alashhuri lxurumi kusong watruk waan kutab kalku min ashahri lxurum marki rasulka dhaw sid farnyadan ishaare sumsong min alxurumi bilo xurumad lehesho kusong min alashhur lxurum watrug wan kutab sumsong min alxurumi kusong watrug wan kutab sumsong min alxurumi kusong watrug kutab sali mana ay sidbir kusong kutab sidbir kusong kutab taasu waqaala tanliyu mana ishaaradina waqaala nabiy naumay ka gooley ay waqaala bimacna ashaara nabiy nabag ishaari qaala bimacna ashaara milunsi biasaabiihi asaabici nabiy nabag farnyaasha talaati falama dumisa did farnyaas uma arsala diri uma arsala diri waay ha asaabidia diri waay sidison kutab sidison kutab saasa wele rawa abu daud abu daud adiskan wuriyay washahr ah, washahr sabri macnahu ramadaan lay babu fadli sawmi waayrihi fi lcashri